bani aadamka ahaayee la helay allaqiid waa ilmihii yaraayee la helay isagana sidee laga yeelayaabuu halkan kaga warramay wa idaa wujida haddii laga helo laqiidun ilmo markaa laqiid ah yani la tuur la helay oo yani dadkii lahaa dadkii dhaliday ay tuureen biqaaricati ariiq ilmo yar ilmo markaa la tuuray haddii la helo oo laga helo waddada barhtankeeda almuhim ilmo yaroo la tuuray ama waddaha laga helo ama meel kharaabadaba ha laga helo ama masjid masjidba hala keeno ilmo yar markii la helo fa akhduhu qaadidiisa wa tarbiyatuhu rabayntiisa wa kafaalatuhu kafaalo qaadashadiisa intaasiba waajibatun cala alkifaayati waa arrimo waajib ah wujuubkooduna uu uu markaa fardu kifaaye yahay luqadadii ama alaabtii la helay waa inagii soo sheegnay qofka inay u tahay inuu qaado iyo inuu ka tagaba laakiin haddii bani aadam uu yahay waxaa la helay waa qof insaana uu yahay dadkii xaalkiisa ka warqabay ee ogaaday ilmahaa yaree meeshaa lagu tuuray waxa waajib ku ah inay qaadaan rabbeeyaan kafaala qaadaan qaadaan waxaa laga wadaa inta meeshii laga soo qaado oo hoy la geeyo in la tarbiyadeeyo iyadana waxaa loogala jeedaa in de markaa la kobciyo oo wixii u baahnaa hadday tahay nafaqo iyo kayrkeedba loola yimaado kafaaladiisana yacni in markaa mas-uuliyaddiisa uu qof madaxa u rito iyaa iyadana laga wadaa oo ishoos tegayaan markaa tarbiyadii iyo kafaaladii inuu qofkaa kafaalo qaatay isaga ayuunbaa markaa tarbiyadiina ay saaran tahay arrintaasi waa waajib waana fardu kifaayo oo intaa ogaatay cid kamidihi waa inay u qumto arrintaasi hadday dhammaantood iskaga wada tagaan oo ilmaha yadha halkaa ku dayacmo dhammaantood waa dambiilayaal wixii arrinkiisa oo dhan walaa yuqaru loo dayn maayo ilaa fii yadi xurin amiinin mid aamina xorna a ah gacantii mooyaane cid kale loo dhaafi maayo oo loo dayn maayo waa laga laga qaadaya hadduu addoon soo qaado addoonka isagii baa laga mas yahay ka isagu waxba mas-uuliyad ma qaadi karo waa laga qaadaya kan qaadaya waan kafaalo qaadanayaa lehy hadduu faasiq yahay qof aan isagiiba aan diinta ilaahay ku toosnayn dee ilmaha yarna wuu lugoynayaayo fisqigaa iyo waxaasu markaa u horseedayaay isagana looma daynayo waa laga qaaday walaa yuqaru lagu dayn maayo ilmahan yar ilaa fi yadi xurin qof xora gacantii mooyaane amiinin oo aamin ahoo qof markaa cadaalad lahoo la aaminaya fain wujida macahu maalun haddii xoola lala helo ilmaha yar xoolo markaa la socdo haddii la helo maalan maradan uu ku duuduuban yahay ugu hoos jira anfaqa calayhi alxaakimu minhu ninkii xaakimka ahaa wuxuu ka nafaqaynayaa lacagtaa lala helay ee markaa ugu jirtay gosha ayaa markaa lagu biilinaya inta ay ka gaadho wain lam yuujad macahu maalun haddii aan maal lala helina ilmaha yar keligii uun la helay ama wixii lala helay dee markii lagu nafaqeeyey ay dhammaadaan fa nafaqatuhu fii beyt ilmaal dowladda iyaa laga doonayaa mushaharkiisa inay bixiso ilmahan yar inay masaariiftiisa bixiso waxaa laga doonayaa dawladda oo masruufkiisii baytulmaalka ama bangiga ayuu ku leeyahay haddii markaa bangigii aanu kafaynayn oo xoolaba aanay ku jirin xoolihii masaalixda loogu talagalay ama dee markaa aanu ahaynba mid markaa hawlihiisii qabsanaya ee dad markaa alamo iyo dad aan hagaagsanayni ay gacanta ku hayaan oo aanay waajibaadkii ka bixinaynin faclaa mayaasiir lmuslimiin dadkii muslimiinta ahaa ee markaa hodanka ahaa ee waxaystay ayaa markaa nafaqadiisu ay dul saaraanaysaayo ay fardu kifaayo ku noqonaysa taasina markaa waa ilmihii yaraaye la helay faslu fi lwadiica halkan sheekhu wuxuu ka gelayaa o kaga warramayaa wadiicadii ama maalkii amaanada ahaa wixii la isku ammaanaystay ayaa sheekhu uu halkani kaga warramaya wuxuu yihi walwadiicatu alwadiica waa alaabta cid lagu ammaanaystay ee hebelow ihay la yidhi iyo waxaa la yidhaahdaa wadiica alaabtaasi markaa ama lacag ha noqoto ama raashin ha noqoto ama alaab kaleba ha noqoto wadiica baa la yidhaahdaa waa wixii la dhigay awdaca baa laga keenay awdaca uu dhigay wey ama uu ku amaaneystay yani uu wuu udhiibtay weeyaan awdacahu shayan an waxbuu dhigtayoo uu halkaa udhiibtay weey marka wadiicadu waa wixii qof loo dhiibay wlwadiicatu amaanatu buu yidhi haddaba wixii alaab laguu dhiibaa waa ammaanu waa wax lagugu aaminay oo lagu yidhi adigu ilaali ama ihay wayustaxabu waxaa sunno a qabuuluhaa kii alaabtan ii qaban la yidhahdo ama ihay la yidhaahdaa inuu aqbalaa waa sunne oo dee waxa weeye waa icaana waa kaalmayn qofkanaad alaabta uhayso waad kaalmaynaysa liman qaama biاlamaanati biha fiiha waxaa loo suneeyaa qofka ka soo baxaya amaanadeedii qaama bilamaanati fiiha amaanadeedii u ka soo baxay qofka ilaalinaya amaana xafidka ah ee waajibaadkeedii ka soo baxaya sunno ayay u tahay amaa kii dayacayey isaga waxba loo sunayn maayo daynu markaa aanu qaadin iyay noqonaysa in kaana ama wa wailaa wajaba qabuluha way idinku jirtaa intaas ah, waa iskaga meelaha shuraaxdu bay wixii ku arkaan kaga soo darayn calaa kuli xaal hadalkaasa aniga i qoran in kaana ama gayruhu wailaa wajaba qabuluhu hadday meeshaa cid kale joogto qofkana uu baahanyay in alaabtii loo qabto de waa iska sunay noqonaysaa lakin haddii keligii unu joogo alaabtii ay dayacmaysa haddaanu qaadin inuu qaadaa waajib bay noqonaysaa insha allahu markaynu sharaxa akriya intaasi inoo iman doonto walaa yadmanu ninkan ammaanada loo dhiibay ma dhabo wixii soo gaadha ilaa bitacadii inuu isagu xadgudub sameeyey mooyaane ama tafriid iyo gaboodfal hadduu ku gabood falay alaabtii ilaali layidhi oo sidiiba ama uu isagiiba tacadi ku sameeyuu iskaba isticmaalay maxay markay ammaano tahay waxaa la rabaa inaad sideeda u ilaaliso meesha iyadoo kale lagu xafidana aad ku xafido haddaad banaan iska dhigto waa gaboodfal haddaad adigu ist iska isticmaashana waa tacadi iyo xadgudub markaa labadaa haddii la helo dee magdhowgii wuu kugu waajibayaayo wixii markaa hadii si allaba laba wax ugu yimaadaan waxaa lagu leeyahay marka horeba adaa dayacay oo aan ilaalinine magdhow war anigu waxba uma geysana si allay baashi u baaba'day laakiin kolka hore aad ku xadgudubtay waay culimadu le markii lacag lagu dhiib boqol doolar a boqoloo dollar baa lagu dhibtay qof baa iyahay ku yiri waad ka qaaday oo waxoogaa baad haysaa maarata meel baad ku riday markaasi haddana naftu kugu sheekaysay iska isticmaal hadhow baad isaga meel kale ka siin doontaa markaasaad soo bixisay soo bixinta aad soo bixisay adigoo niyeysan aad iska isticmaasho waaba xadgudub waayo alaabta ninkani lacagtan kuuguu dhiib inaad isticmaashay inaad uhayso kuugu dhiibay sideedaa inaad uhaysaa la doonaya iyadii labadii boqoluu kuu dhiibay labadii warqadooduu kuu dhiibay sidooda inaad uhaysaa lagaa doonaya maadaama aanad isagii fasax uga haysanin inaad ku tasarufto haddaad doonaysa inaad ku adeegato waa inaad isaga tirahda niyow lacagtii aad ii dhiibtay waan ku adeeganayaa hadhowna anaa kaa siin doono lacagahayga hadduu waa yahay ku yidhahdo lacagu kudaymiyey bay noqon oo ammaanadan way ka bixi oo qardigii bay soo geli haddii uu kaa diido dawa waa alaabtiisi waa inaad uhayso haddaanu ku maarata ku dhiibay on waxba u weydiinna inaad isticmaashaa mamnuuc bay noqonaysaa haddii aad haddaba soo bixiso niyadu ay kaaga jirto wax ku iibso hadhow isagana uga saar kolba haddaad soo bixisay waa xadgudub waxa aad samaysay haddaad xataa halkii ku celiso damaankii kaama dhacayo iyo xadgudubkii kaama harayo haddaad xataa dib ugu celiso meeshi intuu shaydaanka iska naarto xadgudubkii kaa hari maayo maxaa la doonayaa waa inaad isagii tirahdaa niyo lacagtii ma ku hayaa mise waan ku siiyaa hadduu markaa ihay ku yidhaahda baa la yidhi mar dambe ihay hadduu ku yidhaahdo markaasaad ka baxday oo haddana isagiibaa amar ka soo fulay amar ihayabaa isagii kasoo fulay oo ka dambeeyey xadgudubkii laakiin intaan amarkaasi jirin dee xadgudub baa dhacay haddii si allaba wax ugu yimaadaan ama tuugiba intay isku kaa jabisa ay kaala baxaan labadan boqol laba boqolood ku xadgudubtay bay ahaayeen magdhowgoodaa lagaa doonay odhan maysid tuug baa iga qaaday tuug baa iga qaaday waxay ku anfici lahayd haddii markii laguu dhiibe jeebka ku sidaa ugu riday aanad u soo bixinin si xadguduba ah ood isticmaal ugala jeedo haddaanad usoo bixinin deetana toogi ku qabatoy kaa qaado dee markaa adigu wax gaboodfala maad samayn wax xadgudubana ah maad samayn dee ninkaa lacagtiisii qadar baa la kacay adigu markaa waxba laguguma leh laakiin kolkaad adigu xadgudub samaysay xadgudubkii kadib ay arrintani dhacday magdhowgeedi iyo waa lagugu leeya waxaad ku xadgudubtay oo aanad xasilin buu noqonaya walaa yadmanu markaa qofkani ma damaano qaado ilaa bitacadi inuu tacadi sameeyo mooyaane ama gaboodfal uu gaboodfal iyo xadgudub inuu sameeyo ayuunbuu ku magdhabaa alaabtan wixii ku yimaada wa qowlulmuudaci ninkan laamaanay la amaan la aaminay lacagta loo wax loo dhiibtay warkiisu maqbuulun mid la maqlayo la dhegaysanayo weeyi fii raddihaa markii uu sheegtay inuu soo celiyey cala almuudici oo kii ku ammaanaystay uu soo celiyey waad u timid waxaad ku tihi ammaanadii keen markaasuu kugu yihi sawtaan ku siiyey sawnigii ku siiyey oo xaggaad igu siisay waan waanigii ku siiyey may imaad siinin may waataa ku siiyey hadduu ku yidhaahdo warkiisaasi waa masmuu haddaad dacwadda maxkamadda isla gashaan oo tirahda ninkan ammaanaan u dhiibtay ammaanadiina imika wuxuu leeya waa soo celiyey meel alla meel ku soo celiyeyna lama yaqaano wax alla wuxuu ii keenay ma jirto la odhan maayo bal markhaati keen halkaad ku soo celisay ku ogaa oo markhaati ka ahaa inaad soo celisay la odhan maayo soo adigu markii hore maad aaminin oo ninkan nin aamina umaad qabin oo sidaa ugumaad dhiibin ammaanadaadii horan baanu anagu aqbalaynaayo sidii horead aamintay imikana u aamino waan kuu soo celi hadduu ku yidhi de anagu taasun baanu qaadanayna ninkaasi alaabtaa waa celiye waa la dhaarin uun ku dhaaray inaad u celisay hadduu dhaarto halkaasuu ka baxaya wa qawlulmuudaci kan la aaminaya alaabta loo dhiibay warkiisu maqbuulun mid maxkamaddu ay warkiisa qaadanaysa weeyo la aqbalayo fii radiha fi dawa raddiha markii uu sheegto inuu alaabtii kuu celiyey oo aad qaadatay uu ku celiyey cala almuudici kii u dhiibay kii u dhiibay waxa lagu saarayaa hadduu mid kale yidhaahdo kaasaan u dhiibin kiina u yidha aniga waxba iimu dhiibin dee markaa markhaati keen baa la odhanaya haddii uu yidhahdo waa adigii inankaaga soo diray inankaa kuugu soo dhiibay inankiina markii la weydiye u yihahdo al waxaan ka qaaday ma jirto dee waxa weeye waxaa la odhanayaa markhaati keen ad inankan u dhiibtay sheegay haddaanad markhaati haynin dee alaabtii way ku fadhidaay iska keeno marka waa ama magdhoweeda ayaa lagaa doonay ama iyadii dekeen haddii ay markaa halaa ay halaagsantay intii aad jaxdiday ama aad waxbaan cid u dhiibay tiri kadib haddii ay halaagsantay xataa waxa weeye waxaa lagaa doonayaa magdhowgeedo nin jaaxidoo kale ah iyaad noqonaysa markaa waxaa la doonayaa qofkii la aaminay cidduu alaabtii ku celinaya waa ciddii aamintay qofka laf ahaantiisii markuu ku celinayo ama uu yidhahdo isaga laftiisa ku celiyey warkiisa waynu qaadan lakiin hadduu qof kala sheego yidhahdo qofkaasuu ii soo diro kaasaan ugu dhiibay kiina uu yidhah waxba la iima dhiibin haddaanad markhaati haynin alaabtii adigay ku fadhidaa waa wax lagaa qaaday ma jirto wa alayhi waxaa korkiisa an yaxfadahaa inuu ku ilaaliyo fii xirzi milihaa iyadoo kale wixii markaa xafidaad u ah xirzi ah wixii alaabtan oo kale xirsi iyo ilaalo u ah inaad ku xafido weeye lacag haddii suuqa lagugu dhiibo de waa inaad jeebka ku rido oonad gacanta ku hayno hadduu isagu ku idhaa gacanta ku hayo mooyaane waa inaad halkii markaa lacagta lagu ridayay aad ku rido markaad gurigii timaadana waa inaad khasnadii iyo meeshii waxa wey lacagta aad ku ridanaysay adigoo si gaara udhigayo lacagahaagii ku daray lama ogola alaabtii lagu dhiibe lagugu ammaanaystay inaad alaabahaaga ku darto oo isku ekaadaanoo la kala garan waayo iyadana lama ogola ba ku xidhayaa iyo si kale u calaamadisayaaba lacagtiisii si gaara inaad ugu dhigtaa la doonayaayo meeshii aad lacagta ku xafidaysay aad markaa dhigto wa alayhi waxaa korkiisa an yaxfadahaa inuu ku ilaaliyo fii xirsi milihaa iyadoo kale meeshii lagu ilaalin jiray dahab baa laguu dhiibay de halkii dahabka lagu ridi lacag baa laguu dhiibay halkii lacagta lagu ridi jira ad ku ridaysa kabaa laguu dhiibay halkii kabaa la dhigi jiray baad dhigaysa wax walba meeshiisa wey waidaa tuuliba biha markii laga codsado inuu alaabtii keeno falam yukrijha ee uu soo bixin waayo keeni waayo maca alqudrati calayha isagoo awoodula inuu markaa bixiyo xataa talifat ilaa ay baaba'day damina magdhowgeeda waa lagu leeyo nin xadgudbay buu noqonaya ammaanadiisii baa lagu yidhi markaasaa deetana celcelisay qofkii ood ka warwareegeysatay waad ka warwareegtay inaad ammaanadii dhiibto intii aad warwareegeysay bay alaabtii baaba'day waa lagu haystaa magdhowgeeda maxaa yeelay xadgudub baad samaysayoo dee alaabtani ninkii markuu ku weydiiyey mar haddaan cudurdaar lahayn dhiibtay ahay haddaad cudurdaar leedahay oo dee ama aada shaqo ku jirto oonad bixi karin ama waxa weeye salaadiiba ay taagantaho salaaddii tukanayso ama habeen ay tahay alaabtuna meel ay u baahan tahay in laga doono oo meel ay markaa ku ilaashanayd markaa cudurdaar baad leedahan tana waagu haynoo beryo halkiiba dee taalaayoonka laga lagaa siinayaa laakiin adigoo cudurdaar lahayn oo alaabtii heli karay qofkii war aada warwareejisood meermeeriso xaq uma lihid hadday dhacdana wixii ka yimaada adigaa ka mas-uula wey waidaa tuuliba biha markii marka alaabtii laga dalbadee keen la yidhaahdo falam yukhrija aanu soo bixinin maca alqudrati calayha isagoo awoodu lahaa inuu bixiyo xataa talifat ilaa iyo ay ka talfaysay oo ay baaba-aysay daamiina ninkaa isagii markaa baaba-aysay de waa la yani ama la waayeyba waaba la waayeyba tuug baa usoo dhacay oo qaatay meeshii waa gubatay wixii doonaaba ha ku dhacaad alaabtii haddii la waayo markii aad kitaab alfaraaidi walwasaaya halkan waxaynu ka gelaynaa dhaxalkii iyo dardaarankii alfaraaid waa jamcu fariida fariidana waa faciila oo min farada laga keenay farada waxa weeye wuu farad yeelay wixii la faral yeelay farado waa la yidhaahda wixii la jaangooye la qadarayna iyadana farado waa la yidhaahdaayo farada uu qadarayna way noqotaa halkana taasaaba laga keenay baa la yiio waa ka ilaahay qadaray dadkii dhaxalka siday u kala leeyihin mid walba intuu waa la qadaray markaa fariida waa tii la qadaray faraaidna waa jamceedii markaa fariida waa faciila bimacnaa mafcuul mafcuula faciilku mar marna ism faacil buu noqdaa mar marna ism mafcuul buu ku yimaadaa macnihiisa markaa fariida bimacnaa mafruuda weeyaan maanta oo waa tii la farad yeelay ama la qadaray faraaidna waa jamciin wasaayahana waa jamcu wasiya oo wasiyana waa dardaarankii wixii la dardaarmay laftiisana wasiya waa la yidhaahdaa alwasaaya markaa jamcii bay noqonaysaa waa dardaaranadii ama waxyaalihii la dardaarmay dhaxalkuu ku horeeye sheekhu wuxuu noo tirinayaa dadkii dhaxalka lahaa alwaarisuuna kuwa wax dhaxla ee min arijaali ragga kamidii ah casharatun toban weey toban baa dhaxalka soo gala ragga marka la yidhaahdo alibnu maydka inankiisii wabnulibni iyo maydku kiiw awowga u ahaa aabbo ee inamadiisu ay dhaleen wa in safala haba hooseeya kaas a inankiisu kii uu dhalay iyo kii uu sii dhalay iyo kii uu sii dhalay waxaasoo dhami dhaxalka way soo gelayaan haddaan la xijaabin hadaan la xijaabin way soo gelayaan walabu aabbihiina wuu soo gelayaa dhaxalka maydka aabbihi waljaddu maydka awowgiisii aabbo isna wuu soo gelayaa in cala haba fogaadeen oo yani waxa weeyaan awowgiisii koobaad iyo kiisii labaad iyo kii saddexaad ku doona ha noqdee haddaan la xijaabinoo cid ka sokaysa aanay jirin dhaxalka wuu soo gelayaa awowgii aabbo walahu walaalkiibaa isna dhaxalka soo geli kii shaqiiqa ahaa ee labada dhanba laga walaala ahaa iyo kii xagga aabbo lagala walaalka ahaa iyo kii xagga hooyo lagala walaalka ahaa saddexduba dhaxalkii way soo geli wabnul akhi waxaa kaloo soo geli kii adeerka loo ahaa adeerka kii loo ahaa ee meydku adeerka u ahaa ee walaalkii dhalay isna wuu soo geli laakiin waa in aabbihii iyo meydku ay xagga aabba ka walaala ahaayeen hooyadu amaha soo raacda ama yaanay soo raacin waa in ninkan u adeerka ahee dhintay iyo aabbihii ay xagga aabbo walaala ka ahaayeen markaasaa isagii uu markaa dhaxalkii soo gelaya akh waa markaa inankii adeerka loo ahaa inantii adeerka loo ahaa iyadu soo geli mayso in taraakhaa buu yidhi haba sii durko oo walaalkaha inankan uu dhalay dhaxalkaaga wuu soo gelayaa ama ha noqdo kii isagu uu toos u dhalay ama kii uu dhalay kii uu sii dhalayba ha noqdo oo walaalkaha kii uu awowga aabba u ahaa dhaxalkaaga wuu soo geli haddaan la xijaabin weeyaan oo in taraakaadu waa sidaa haba sii fogaado ha sii dhaadhace walcamu adeerkiibaa isaguna dhaxalkii soo geli wabnulcami in adeerkiibaa soo geli wain tabaacada haba durke adeerkiibaa soo geli adeerku waa ayo adeerku waa nin kasta oo qof lab oo aad ka soo jeedo walaalla ahaa adeerkaa wey aabbaha walaalkii waa adeerka awowgaa walaalkii waa adeerka awowaagii labaad walaalkii waa adeerka saasay u soconaysa ilaa iyo odayg aad ku abtirsata la gaaro kaa walaalkiina isna wuxuu noqonayaa adeerkaabuu noqonaya wixii ay dhaleen adeerada maaha waa ilma adeerada habe kaa fogaadaan hadday doonaano meel saraha ku laalaadaan yacni awowga aabbaha in adeerkii adiga muxuu kuu yahay ya adeerbu ku yahay may adeerkoomaa waa in adeerka aabbaha in adeerkii ya aabaha in adeerkii ma cid ku waalid ahayd bay walaalayiin aabbaha ma walaalkiiba awowgaa ma walaalkiiba midna lama aha laakiin awowga walaalkiibaa dhalay soo ma aabbaha in adeerkii awowgaa walaalkiibaa dhalay de markaa aabbaha in adeerkii aabbihiibaa adeerkaaya laakiin isagu waa in adeerkaayo kaa yar sareeyo un weeya saasunbay noqonaysa marka kuu sii dhalaana muxuu isaguna yahay isna waa in adeerkaa u marka in adeerkii markay dhaxalka soo gelayaan saasaa la kacaya kolba qabcad baa kacaysa iminka masalan aabbaha wixii la dhashay waa adeerada wixii aabbahaa la dhashay iyo wixii ay dhaleen baa darajada koobaada marka ilma la gaaro kuwaana haddii la waayo waxaa la tegayaa awowga ayaa la dhashay waa adeeradaa markaa kuwaa laftooda laakiin waa adeerad maarata waxa weya yar sareeya kuwii awowgaa la dhashay haddaanay nooleyn waxay sii dhaleen maxaa ka joogaa laleeyi oo yaa ugu sii dhow marka aabbaha adeerkii inaan ku dhalay waa in adeerkaayo dhaxalkii wuu leeyay hadii isagii la waayo ku uu sii dhalay oo maarata ma joogaabaa laleeyaho aabbaha adeerkii u ahaa inta aabaha adeeradii cid ka soo jeeda la helayo lasii durki maayo haddii halkaana la waayo aabbaha cid la dhalatay lama hayo iyo waxay dhaleen toona awowgaa cid la dhalatay iyo waxay dhaleen toona lama hayo awowgaagii labaad baa la tegaya yaa la dhashay baa la odhanaya markaasaa la dee reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel baa la dhashay markaasaa laleeyahay kuweebaa ugu markaa darajo ahaan ugu sareeya oo xaggii nasabka waxa weeyaan ugu saraynaya kuwaasaa markaa noqonaya kuwii ugu soo dhawaa halkaasaa dhaxalkii maraya ilaa laga gaadhayo odaygaad ku abtirsanayso dhaxalkii saasuu u soconaya oo ilmaadeerkii saasuu u soconaya wax allo waxaan aad markaa qabiilka isku tihiin oo dhami halkaasunbay ilmaadeerkaa kasoo ibnulcamkaasunbay meel kasoo gelaya meel ay waxa weeye ninka ibnulcam loo waaya waa inaan markaa qabiil lahayn unbu noqonaya nin aan qabiil lahayn ayuunbaa ibnulcamkaa loo waayey marka ibnulcam wain tabaacada saasuu musanifku kuu leeyahay haba fogaado haba fogaado odaygii tobnaad eed ka soo jeeday ka aad halkaa isugu timaadaan baa la eegaya ka ugu gaabta ka ugu markaa tirada ka tirsada ay ugu gaabato iyaa dhaxalkii markaa ugu horey ugu soo dhawaanayo intii kala xijaabay wabnulcami markaa in adeerkii wain tabaacada haba fogaadee isaguna dhaxalkii wuu soo gelaya haddii aan cid xijaabta la helin wazawju ninkii hadii qof dumari ay dhimatay ninkeedii isaguna dhaxalka wuu soo gelaya wlmawla muctiqu waxaasoo dhan haddii la waayo dhaxalkii waaa isaguna meesha imanaya almawla muctiqu mawla waa sayidkii sayidkii xoreeyey hadduu ninka ina adoon ahaan jira yahay meydku oo la xoreeyey sayidkii xoreeyey isaguna dhaxalka wuu soo gelaya haddaan la xijaabin tobankaasi waa xaggii ragga oo markaad isku celisay toban noqonayaan haddaad kala saarto maxay noqonayaan shan iyo tobanoo dee taa waa ka dharegsantihin oo faraaidka aad baa loo dhigtay wlwaarihaatu min annisaai sabcun dumarka kuwoodii dhaxalka lahaa iyana todoba weeyi toddoba dumarkii kamida yaa dhaxalka soo gala waa marka iyagana laysku celiyo haddii se kala qaado toban bay iyaguna noqonayaan ta koobaad waa albintu inantii maydku dhalay dhaxalka way gashaa wa bintul bintulibni inantii maydka ku abtirsanaysu awowga u ahaa wa in safarad haba fogaatee kol hadday maydka ku abtirsanayso oo abtirsiinteedii marayso dhaxalkii wayl way leedahay haddaan la xijaabin haddaan la riixin walummu hooyadiibaa iyaduna dhaxalkii soo gelaysa maydka hooyadii dhaxalkii way soo gelaysa waljadatu maydka ayaydi xag hooyihi xag aabakay doontaba ha ka timaadee iyaduna dhaxalka way soo gelaysaa waa in calad haba fogaatay haba fogaatay iyadune laakiin waa inay ayey rasmiga tahay de maaha soomaalidu ay sida qaldan marka ayey u tidhaahdo iyadoo ama habaryara ama iddaa aabbaha edadii waa edadaabaa sharcigu agga harciga afka sharciga marka lagu hadlayo aabbaha edadii ayeydaa maaha waa edadaa habaryarti waa habaryarta hooyadaa habaryarteed waa habaryartaayoo fog wnagana alcamu wain calaa waynagana maarata ibnulcamu wain calaa marka hooyadaa habaryarteed ayaydan aynu lena dhaxalkay soo gelaysaa maaha iyadu waa maxay iyadu waa habaryar darajadii labaada oo habaryartii kalaa ka sokaysa saasun bay markaa noqonaya waa inaad saa ula ayaydu waxa weya waa qof kastoo dumara oo adigu aad farac ka tahay faraca aad ka tahay oo cid ku dhashay dhashay ama ciddaa ciddii sii dhashay sii dhashay saasay noqonaysa waxaa halkaa markaa lagu saari un de ayaydii awowgaa dhashay taasi iyado awowgaa hooye dhaxalkii ma soo gelayo ciddii isaga dhashayna dhaxalka soo geli mayso waluktu walaashii maydka ama xag aabaha noqoto ama aabbiyo hooyaba ha ka walaala ahaadaan ama xag hooyo keliya ha ka walaala ahaadaane saddexduba iyaguna dhaxalka way soo galaan wazawjatu ninka xaaskiisii dhaxalkiisii iyaduna way soo gelaysaa wlmawlaatmuctiqatu mawlaatu waa sayidadii haddii ninkanu nin addoon ahaan jiray meydka ihi oo gabadhi ay ahaan jirto adoo u ahaa oo gabadhi ay xoraysay gabadhaasi sayidadiisii xoraysay weeyaanoo dhaxalkii iyaduna way soo gelaysaa hadii aanan riixin waman laa yasqutu bixaalin khamsatun buy haddaba dadka aynu tirinay way qaybsamaanoo qaar baa la riixaya qaar baan weligood la riixay qaar baan lana riixin cidna aan riixin qaar baa iyagu waxuu riixa laakiin aan la riixin qaar baa la riixaa laakiin iyagu aan waxbaba riixin intaasoo dhamiba way jiraan haddaba waman laa yasqutu bixaali kii isagu aan weligiiba dhacaynin oo aan meesha laga saarayn haddii waa la yar durkin karaa in la yar durkiyaa way dhici laakiin in la rido ma dhacayso kaasi waa keen azawjaani waa labadii zawj hadday gabadhi dhimatay ninkeedii haddii nin dhintayna xaaskiisii weligeed dhaxalka lagama saaro hadii iyadu aanay iska saarin oo sifo dee aan loo baahnayn aanay ku sifooy dhaxalka kama baxo wal abawaani labadii waalid aabbe iyo hooye weeyaan iyagana weligood lama saaro hadii aanay sifa imanin eeg xajbigu wuxuu u kala baxaa xajbun biwasf iyo xajbun bishaks in qofka sifo lagu xijaabo iyo iyo in qof isku gudbo markaa shantan laguu sheegayo waa qof kale iskuma gudbo ee ma aha hadii dee sifo ay la yimaadaan midigaal noqdo dee dhaxalkii waxba ku yeelan maayo sifadanaa riixday sifadanaa dhaxalkii u diiday alxaju bilwasfi markaa cid walba waa ka suura gal isagu sife in qofka dhaxalkii loogu maarata lagaga xarimo cid walba waa ka suuragal laakiin halkan waxaa laga hadlayaa in qof isku gudbo oo dhaxalkii u diido intan ka suuragal ma aha zawjkii iyo zawjadii oo iyagu maana isijaabin awj iyo awjadu maana isijaabin ya maaa <laughs> laa yajtamiaan de waa inu mid si markaa maarata loo dhaxlo ila hadii labadii midba dhimanin dhaxalba jiri maayo marka iyagu maba kulmaanba de zawjki iyo zawjadii masleba kuma kulmayaanoo dee labadii mid baa mayd marka iyagu ma kulmayaan abaweynkii hooyiyi aabbo iyagana layskuma gudbo oo cidi dhaxalka kama hor istaagto wa waladu sulbi ilmihii meydku dhalay inan iyo inankuu doonaba ha noqdo ilmihii meydku dhalay isagana cid isku gudbi karta oo odhanaysa adiga anaa dhaxalkii kaa hortaagin ma jirto markaa haddii wxoo dham ay isu yimaadaan shantaas iyagu ma dhacayaan ilan zawjeynkii ma kulmayaana waa midu iyo labadii waali iyo inankiiyo inantii shantaasaa mar walba iyagu aan dhaxalkii ka dhacayn waman laa yariu bixaalin sabcatu ku aan weligiiba dhaxalka soo gelin baa jiro iyagu waa toddoba buuli alcabdu addoonkii oo sifada addoonnimadaa dhaxalkii ka saartay walmudabaru waa addoonkii u nooc ka mid a addoonkii buu inoo kala saarsaaray wa umulwaladi walmukaatabu intaasiba waa addoomo cabdigu waa addoonkii caadiga ahaa ee sidiisa addoonka u ahaa mudaberku waa addoonkii lagu yihi markaan dhinto iyaad xoroobaysa mudaber baa la yidhaahdaa kaana waa addoon umulwalad waa gabadhii addoonta ahayd ee sayidkeeda ilma u dhashay umulwalad baa la yidhaha magacaasa ihahdo axkaam gaara ihahda laakiin waa addoon dhaxal waxba kuma le walmukaatab waa addoonkii sayidku heshiiska la galay ee uu ku yidhi intaa iyo intaa markaad iska bixisaad xoroobaysa lacag lagula heshiiyey kaana mukatab baa la yidhahda waxaasoo dhami waa addoommo mar hadduu qofku addoon yahay dhaxalka ma soo galo walqaatil kii meydka dilay kii meydka dilay isna dhaxalka soo geli maayo hadduu dulmi ku dilay ma soo gelayo hadduu xaq ku dilay uu gar ku dilay sida maalan in qisaas lagu yeeshay deetana uu qisaasay ama dee isagoo markaa sayiba uu zinaystay oo sidii deetana uu dilay kaasi xaq buu ku dilay isaga laftiisu madhabku siduu yahay dhaxal ma soo gelin kol haduu dilay ama xaq ku dilo ama aqdar xaqdarra ha ku dile dhaxalkii soo geli maayo walmurtadu kii ridoobay isaguna dhaxalka soo geli maayo kol haduu ridoobay dhaxalkii de waxa weeyaan waxba ku yeelan maayo wa ahlu millatayn dadkii kale diinta ah isma dhaxlayaan muslimiinta iyo gaaladii ahlumilateynka muslimiinta iyo gaaladii baa laga wada muslimka iyo gaalkiis ma dhaxlaan oo muslimkuna gaalka ma dhaxlo gaalkuna muslimka ma dhaxlo laakiin gaaladii way isdhaxlayaan kala diinba ha noqdaan yahuud iyo kristaanba haddaydonaha kale noqdaan way isdhexlayaan iyagu wa aqrabulcasabaati casabadii haddaba way kala dhowdahay dadku waxay u kala qaybsamaan ahlulfuruud iyo ahlulcasabaat kuwa ahlulfuruudaho iyaga in ilaahay quraanka ku sheegay unbaa la siiya oo waa intoodu way go oo qur-aankaa jaangooye dadka qaarna ahlulcasabaa la idhaahoo iyaga dhaxalkooda quraanka lama odhan intaa siiye iyagu marka kuwii wax loo magacaabay intii qaataano dha inta soo hadhay qaataan kuwa baaqiga qaata ayaa casabo la yidhaahda haddaba casabadii way kala dhowdahay oo sida ay u kala dhow yihiin baanay baaqigii u kala qaadanayaan wa aqrabulcasabaati casabada waxaa ugu soo dhow alibnu inankii maydku dhalay iyaa number one oo baaqiga hadduu isagu joogo wixii baaqiga isagaale cidi ku qabsan mayso uma bnuhu isagii haddaanu joogin kii uu sii dhalay ee meydku awowga aabba u ahaa iyaa isaguna imanaya oo haddii markaa ibnigii inankii meydku dhalay aanu noolayn oo meydkii wixii uu dhalay inamadii u dhalay waxba kama noola inamadoodii baa la eegayaa m wax ma ka joogaan ha waa joogaan baaqiga kuwaasaa leh cidi ku qabsan mayso uma alabu haddii kuwaasina aanay jirin iyo xaggii sare loo kacaya aabbihii ma joogaa laleeyahy haddii aabuhu markaa joogo meydka aabbihii baaqiga isagaa yeelanay oon cidi ku qabsanayn aabbihiina haddaanu joogin uma abuuhu isaga aabbihiio awowgiiya iyaa la odhanayaa ma jooga isagaa markaa kusoo xigay isagiina haddaanu jirin uma alakhu lilabi walummi walaalkii shaqiiqa ahaa marka madhabku awowga iyo iyo walaalahan ashiqada ah iyo kuwa le-abee kusii xigaba isku darajuu ka dhigaya oo haddii awowgii uu joogo walaalihii meydkuna ay joogaane xagga aabbo kale walaalaha ahaa hadday doonaan xagga hooyanaha u raacdee lama odhanayo awowga horreysiiyo oo waxa weeyaan awowga baaqiga siiya walaalahuna waxba yaan la siin lama odhanayo awowga waa laga fuul ilow ilow isaga waxbaa la siin laakiin iyaguna baaigii way u taagan yihiin iyaga laftoodu baaigii way u taagan yihiinoo awowgu kama riixo walaalaha xagga hooyiya xagga aabo ama xagga aabo oo keli ah awowgu awood uma laha inuu kaga riixa baaqigo uu yidhahdo aniguba baaqiga qaadanay uma alahu lilabi walummi marka walaalkii shaqiiq ahaa ku xiga uma alahu lilabi walaalkii shaqiiq ahaa waxaa ka dambaynaya kii xagga aabbo kaa shaqiiqi isagu wuu riixaya kaa xag hooyi ag aabbo laga walaalaha yahay wuu riixayaa kii xag aabboo keliya walaalka lagala ahaa uma bnu akhi lilabi walummi waxaa kusii xigaya inankii meydku adeerka u ahaaye aabbihiina ay xag hooyi xag aabba ka walaalaha ahaayeen kaa ayaa akhi liab kusoo xigaya kaana waxaa kusii xigaya uma bnu akhi lilabi kii markaa meydku adeerka u ahaa ee aabbihay xagga aabo keliya ka walaalaha ahaayee iyaa markaa kaana kusii xigay intaaba haddii la waayo uma alcam adeerkiibaa halkaa imanay ugu soo sokeeyey ee aabbihii walaalka la ahaa ee weliba aabbihii ay xag aabo ama xag aabbihii xag hooyeba ka walaal ahaayeen maxaa meesha ka baxaya adeerkii ay aabbo xagga hooyo keliya walaalaha ka ahaayeen isagu dhaxalka maba soo galaba ala haada tartiib wuxuu adeerkiina qaabkaasuu u tartiibsan yahayo dee kii shaqiiq ahaa ee aabba xag hooye xag aababa ka walaal ahaayeen iyaa number one oo lasoo horreysiinaya waxaa kusii xigaya kii ay aabbo xagga aabbo keliya ay ka walaalaha ahaayeen kii kalena soo geli maayo uma bnuhu hadii markaa adeerkiina aanu jirin adeerkii aabba ay la walaalka ahaayeen haddaanu jirin waxaa soo gelaya inamadii aabba adeerka u ahaa ee walaalihii dhaleen kuwii ay walaalihii dhaleen iyaa halkaa soo gelay iyagiina markaa saasaa loo tartiibinoo adeerkii ay aabbo xag hooye xag aabbo ka walaalaaheen inankiis ayaa laga horreysiinayaa kii uu dhalay ninkii ay aabbo xag aabboo keliya uu ay ka walaalaha ahaayeen fain cudimat ilcasabaatu haddii haddaba la waayo casabadaasi adeerkiiba aynu tagnay waynu wixii uu dhalay ma jiraan waynu kasii gudubnay aabbayaa u adeer ahaa baynu awoyaa la walaala ahaa hebel iyo jooga ma joogaan waxi ay dhaleen waxba kama joogaan kii kasii sheegi waa la soo waayey qabiilkii oo dhanba waa la soo waayey ninkani qabiilba male fain cudimat ilcasabaatu casabaad ba haddii la soo waayo falmawla muctiqu marka ninkii bilaa reerka ahaa ee qolo qabiilu ka dhashayba aanay jirin sayidkii hadduu ahaa waryaa xoreeyey baa la odhanaya ninka sayidkii xoreeyey markaa halkaasoo joogsanay isagaa markaa baaqigii qaadanay faslu wlfuruud lmuqadaratu fi kitaab illahi tacaala sitatu halkana wuxuu sheeku ka warramayaa taasi waa dadkii baaqiga qaadanaye dadkii wax loo magacaabay iyaga intooda loo qadaray ayuu halkan kaga warramayaayo wlfuruudu furuuda waxyaalaha qadaran la waajibiyey ee almuqadaratu lagu qadaray lagu jaangooyey fii kitaab illahi tacala kitaabka lagu magac dhabay sitatun lix wey annisfu faralka la yidhahdo nisfi waa xoolaha barhki wixii meydku ka tegey barhkii warubucu rubci wathumunu waa rubuca barhki soomaaliga de ma garanayn rubciiba rubc banoo af carabigii un baynu ka dhignay soomaaliya thumunkaasina waa rubucaa barhki waa xoolihii oo sideed loo qeybiyey meel ahaan wa wauluaani laba uluso waa xoolihii oo saddex meelood loo qeybiye laba meelood waulusu xoolihii oo saddex meelood loo qeybiyey meel ahaan wasudusu xoolihii oo lix meelood loo qeybiyey meel ahaan lixdaasaa qur-aanku sheegay nisf rubuc thumun huluhaan ulus iyo sudus qolyihii xisaabta yaqaanay de waxay dareemayaan nuska nuska barhkii waa rubuc rubucaa barkiina waa thumun halkaasi waa saddexdaa markaa sidaa loogu kala degayo kuwan kalena ulusaan kala barhkeedu waa ulus uluska kala barhkiisuna waa suduso saasay markaa iyaguna ay noqonayaan waa lixdan fanisfu haddaba nuskii xoolaha barhkii yaale fardu khamsatin shan qolo haddii la helo cid markaa riixdaana aanay jirin xoolaha barhkood bay qaataan albintu haddii meydku wax caruuraba uu inan ka tegey wax caruura haddii meydku inan keliya ka tegey inantaa xoolaha kala bar baa loo jaraa wa bintulibni haddii meydku wax caruura uu ka tegey inan uu awow u yahay oo inankiisu dhalay oo keligeeda iyadana xoolaha barkeed baa loo jaraa wاlkhtu min alabi wاlumi hadii meydku anu wax awlaada ka tegin wax caruura ubad kamuu tegin kuwa uu dhalay iyo kuwa aysii dhaleen toona aabbihiina kama tegin wax walaala ahna wuxuu ka tegay inan keliya xag hooyi xag aabbe ka walaala yihiin wax walaalahoo ay xag hooyi xag aabbe ka walaala yihiinna inan keliya ayaa jirta hadday doonaan haba jiraan kuwa ay xag aaba ka walaala yihiin oo kale ama ay xag hooye ka walaala haday doonaan haba jiraan laakiin wax xag hooye xag aabba ay ka walaala yihiin inan keliyaa jirta inantaa xoolihii baa kala badh la siinay wluktu min alabi walaashii xagga aabbo iyaduna waa markii maydku aanu wax walada ka tegin wax ubada ka tegin aabbana aanu ka tegin sidoo kale walaalo ay xag hooye xag aabbe ka walaala yihiinna aanu ka tegin walaalo ay xag aabbe ka walaayihiinna inantaasoo keliya ay tahay markaa ayaa iyaduna kala bar xoolihii ay qaadanaysa wazawju zawjkiibaa isaguna ni maaragtay gabadha dhibatay ninkeedii isna xoolaha kala bar buu yeeshaa idaa lam yakun macahu waladu hadii gabadhan dhibatay aanay wax ubada ka tegin walaa waladubni caruurteedu waxay sii dhaleenna aanay ka tegin inamadeedii waxay sii dhaleenna aanay ka tegin iyadoo ay dhashayna ma joogaan inamadeedu waa ay dhaleen inama ay dhashay waxay dhaleenna ma joogaan markaa ninkeedii xoolihii kala badh ayuu qaadanaya marka dee zawjku hal shardi buu kuleeyahay nuskii waa inaan walad jirin maaragtay zawjadaas waa inaan walad ka tegin bintadii laba shardi bay ku qaadanaysa waa inaan ibnina jirin binto kalena aanay jirin bintulibnigiina saddex shardi bay ku qaadanaysa waa labadaa iyo ciddii iyada ka sarraysay inaanay jirin ukta min alab walumna iyaduna afar shardi bay ku qaadanaysa waa inaan aruur maydku ka tegay aanay jirin oo yani waa abnaawa iyo iyo iyo eh, yani awlaad maydku u dhalay iyo awlaadulibnitoona waa inaanay jirin aabbihii maaratay farcii asalka ahaa ee eh, waarika ahaa waxaan jeeda eh, asalkii dakerka ahaa ee waarika ahaana asalkii dakerka ahaa yani ciddii maydku uu ka soo jeeday ee lab iyaduna waa inaanay jirin walaalkeed waa inaanu jirin akh shaqiiqoo iyadii la simani waa inaanu jirin tu kale oo iyada lamid oo ukhto kaleo shaqiiqoo labaysaana aanay jirin intaa iyadana haddii la helo nuskeeday qaadataa ukhto liabna isla afartaa shardi unbaad waxaad ugu daraysaa kuwii ashiqadii iyo shaqaa'iqdii in la waayo wax maydka xag hoyaaka abbaa kala walaalaah in la waayo iyaad intaa ugu daraysaa iyaduna shantaa shardi ayay nuska ku qaadata kolley faraaidka de si gaara loo dhigtaayo xisaabaadkiisa yawlihiisu isaga baahanya inagu dushumaynu ka marayn wrubucu fardu inayni rubucu laba qolo iyo isagana qaadata azawju zawjku wuu qaataa maca alwaladi haddii markaa ooridiisii dhimatay ay ubad ka tagtay aw waladi ibni ama kuwa ay ayay u tahay ayey aabbo kuwa ay u tahay haddii ay ka tagtay ama kuwa ay dhashayba ay ka tagtay zawjkeedii rubuc buu qaadanaya qaadan maayo nuskii qaadan maayo wazawjatu zawjadiina rubucaasay qaadataa aw izawjaatu ama dumarkii badnaa hadduu ninku dee afar dumar ama saddex dumara ka tegey maca cadamilwaladi wax ubada haddaanu ka tegin aw waladilibni ama wax inamadiisu dhaleen aanu ka tegin yani wax ubad isagu dhalayna kamuu tegin wax inamadiisu dhalayna kama tegin zawjadiisii markaa ama zawjaadkiisii rubuc bay yeelaan rubucaasay qaybsanayaan hadday mid tahay rubuciyada iska wada qaadan hadday labiyo saddex iyo afar yihiinna rubucii baa loo sii jarjaray oo loo sii qaybin wathumunu thumunku fardu zawjati waa zawjo faradkeed iyo wazawjaati zawjaadkii hadii ay badan yihiin idaa kaana lizawji haddii zawjku lahaa waladu ubad hadduu ka tegey aw waladu bnin ama uu markaa ubad inamadiisu dhaleen ka tegey akaran kaana aw unha weladka uu ka tegayaa ama weladka inamadiisu dhaleen uu ka tegayaa ama lab ha noqdo ama dhidig ha noqdee oo hadduu inan ka tegay iyo hadduu inan ka tegey waa isku miduuno zawjadii sumun bay tegiyo sumun bay qaadan wathuluhaani labadii thulu fardu arbacati afar qolo shantii aynu nuska siinay uun zawjka ka reeb afartii kale oo laba laba noqday wey laba hablood ama laba habloodoo maaragtay waxa weyaan meydku awow aabba u yahay ama laba hablood ay xag hooyo xag aabba ka walaala yihiin ama laba hablood ay xag aabba keliya ka walaala yihiin shuruudii horena la helay aynu markii hore soo tirinay intaa marka la isla helo ayaa markaa laba kastaaba ay nuskii qaadanayaan markaa laba unbaa de lagu carabka lagu dhuftay wixii ka badanna waa lamid laba hadday noqdaan iyo saddex hadday noqdaan iyo afar hadday noqdaan iyo toban hadday noqdaan intaasunbay yeelanay wathuluthu thuluskii isagu fardu sinayni laba qolo iyaa qaadata um hooyadi idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin ya ma qora idaa lam tuxjab saasa idin qora soo xajbu nuqsaan weyn ilan hooyada waynageyna xajbu xirmaan kuma dhaceen hooyada layskuma gudbo oo wax o dhan ba la maaratay laga lagama qaadee laakiin waa la yar durkiyaa marka idaa lam tuxjab waa haddaan la durkinin oo yaa durkinaya ubadkii meydka iyo walaalihii kuwa haddii la helo iyay hooyadu durugtaa laakiin kuwaasi haddaanay jirin ulu bay ihahdee xoolihii marka saddex meelood loo qaybiyo iyaa meel la siinaya walilinaani waxaa kaloo ulu qaata laba qof iyo wixii ka badan fasaacidan kor uga sii yani laba iyo wixii ka badan oo min alikhwati walakhawaati walaalo rag iyo dumarba le oo min waladlummi waladulumka waladulumku waa wixii ay meydka agga hooye ka walaalayihiin oo keliya wixii meydka ay agga hooye ka walaalayihiin inay ag aabbo walaala ka ahayn waladulumkaasaa la yidhaahdaa iyagu markaa casabada kuma jiraan adga kuma inaan soo tirin asxaabulfuruudkan ay ku jiraan iyagu markaa rag iyo dumar waxay doonaan baha noqdaan hadday laba gaadhaan iyo wixii ka badan ulukaasay qaadanayaan labiyo wixii ka badani ulukaasay qaadanayaan laakiin de waa inaan farac iyo asaltoona jirin lab faracna waa inaanu jirin maydku uu ka tegey labiyo dhidgu wuxuu doona baa noqdo asal lab oo meydku ka tegin aanu jirin meydka aabihii iyo awowgihiina waa inaanay noolayn wasudusu suduskii markii xoolihii lix meelood loo qabiyo meel ahaan fardu sabcati toddoba qolo yaa qaadata alummu hooyadii baa qaadata suduska goormay qaadataa macal waladi haddii meydku caruur ka tegey aw waladi waladilibni ama caruuru markaa u aabbo u yahay uu ka tegey aw ithnayni ama markaa macasnayni thnayni laba iyo waxay hooyadii la nooshahay oo maaratay maydku uu kala tegey fasaacidan laba iyo wixii ka badan oo min alikhwati walaalihii ragga ahaa walakhawaati iyo markaa walaalihi maydka dumarka ahaay haddii markaa laba iyo wax ka badan oo walaala maydka ay yihiin ay jiraanna hooyadu uluskii aynu hore usoo sheegnay ma qaadatee suduskanay usoo degtaayo walaaluhuna way soo riiaan waliljadati waxaa kaloo suduska qaata ayaydii iyana waa goorma cinda cadabil ummi de horta ayay waxay dhaxal soo gashaa maraan hooye jirin ayay hooyii ayay aabatay doontaba ha noqotee waxay dhaxalka soo geli markii aanay hooye jirin hadday hooye jirto ayay dhaxalkii waxba kuma le weliba ayeeyadii aabe waxaa usoo raacaya waa inaan aabbihiina noolayn haddii aabbuhu dhool yahay isagaa xijaabayo riixay walibintilibni waxaa kaloo sudus qaata inan maydku awow u yahay maca binti sulbi oo eddadeed la joogta bintu sulbigu iyadoo eddadeed bay noqonaysaa maydku wuxuu ka tegay inan uu dhalay iyo tu ay edda u tahay oo dee ta ay eddada u tahay isagu muxuu noqonayaa awow buu u noqonayaa labadaasuu markaa ka teg wax caruura dee inantiisii horeynu soo aragno nus bay qaadanaysaa xoolihii labow kala gooy oo qaybi siiyay leedo inantii eedada u ahayd cidlo markaa ku dhici mayse iyadana sudus baa la siinayaayo xoolihii marka lix meelood loo qaybiyo meel ahaan iyay iyaduna la tegaysaa labadoodu marka la isku daro iyay sulusayn isla helayaan walilukti min alabi maca alukti min alabi walummi waxaa kaloo sudus qaata maydka gabadhii ay walaalaha ahaayeen ay xagga aabba ka walaala ahaayeen hadday la joogto gabarh kale oo maydka ay xag hooy iyo xag aababa ka walaal yihiin wax walaal la ah maydka oo xag aabbo ay maydka walaalo kala yihiin waxaa jooga inan ay xag hooy iyo xag aabba ka walaala yihiin iyo inan kale ama wax ka badan ah, halkan shardi maaha inantu inay keliga lahaato inan kale ama wax ka badan oy xag aabba ka walaala yihiin marka inantii ay xag hooye xag aabbo ka walaalaayeen dee dhus baynood horeynu usoo aragnay kuwan hadaba ay xag aabo keliya kala walaalayihiin meydka ee dumarka i een rag ku jirin iyagu markaa sudus bay yeelanayaan ama mid ha noqdaan ama ha ka bataan bintulibnigiina waa saasoo kale aynu hore usoo sheegay walilukti min alabi maca alukti min alabi walumi buu yihi walilabi aabbaha laftiisa ama suduska qaata aabbaha laftiisu suduskuu qaata waa goormo maalwalad waa haddii maydku ubad ka tegey rag iyo dumar waxay doonaan ha noqdaan ubad hadduu maydku ka tegey aaba sudus buu leeyay aw waladilibni ama ilmaha maaratay eh, maydka dhintay uu ka tegay caruuru awow u yahay iyo aabbihii dee aabbihii markaa sudus buu yeelanay waliljaddi awowga laftiisuna suduska wuu qaataa cinda cadami labi marka aan aabuhu jirin ayaa awogu dhaxalka soo galaa deetana halkii aabbaha ayuu istaagayaayo haddii markaa ubad jiraan meydku uu ka tegey ama maaragtay ubad uu meydku awow u ahaa ay jiraan markaasuu sudus ka qaata walil walilwaaxidi min um waxaa kaloo sudus qaata walaalihii meydka ay xag hooye ka walaala ahaayeen waladulumma aynu u bixinay mid kamid a ah haddii la helo aan mid labeeyaa jirin walaashii xagga hooye ayuu oo keligeedabaa joogta ama walaalkii xagga hooye oo keligiiyaa jooga sudus bay markaa qaadanaya wa tasquط اljadaatu ayeeyooyinkii way dhacayaan bilummi hooyadii way ku dhacayaan oo hooyada ayaa xijaabaysa ayaynu xijaabka aynu darsigeena dambe raacin ayay noqonaysaa sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu alam